ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay qofba gees harsaday hay wanaagsan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waa habeen arbaca ah ay khamiis soo gelayso taariikhdan waxa ay ku beegan tahay bisha sideedaad qodobada barnaamijka xog waraysi caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaana ogahay inay hadda abaabulayaan maxkamad caalamiya ah inay la koraan oo adduunka ay ka dacweeyaan ilaa maxkamad soomaaliyadoo maanta intaad ku dacweysid wax ka qabanaysa been abuurka intaan dhigay ma marka kolay arrintaa arrin ganacsatada iyo dadkii arrintan ganacsatadii ka qayb qaadatay islamar ahaantan qarashka ugu badan ku bixiyay dhismaha dekeda garacad oo la qorsheynayo in ay maxkamad caalamiga ka dacweeyaan hantidhowrka guud ee qaranka oo maanta shaaciyey in dekeda garacad lagu dhisay qaar ka mida ah xeryaha ciidanka ku yaala gobolka mudug oo la iibiyay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararka naga soo gaarayo degmada nurirgood ee gobolka shabeellaha dhexe oo caawa la sheegay inay la wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale barnaamijka waxaad u dhagaysan doontaan markaa eh, ayaanlow si fiican ba horta waxbay oga barteen iskudayadii hore oo fashilmay oo ka fashilmay si fiican bay oga barteen eh, waxay la kaashadeen eh, saddexdii waddoon hore oo tegey waxay la kaashadeen european space agency oo dhiil fiican ay sixideen oo hadhowna maanta india waxay ku guuleysatay in ay noqoto waddankii afraad ee taariikhda dega dayaxa waxa ayna ku fashilantay sanadkii laakiin ugu dambey sanadkan ayay ku guulaysatay qodobada sidoo kale barnaamijkaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona hantiloorka guud ee qaranka oo maanta shaaciyey in dekeda garacad lagu dhisay qarash lagu xaraashay qaar ka mid a ah xeryaha ciidanka axmed ciise guutaalo arrintaasi ka hadlayana barnaamijkaaynu kugu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan iyo sidoo kale Thank you. sugaantaasi qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan farsamadu waa qorsheeye anigoo ayaanla barnamijka la socodsiin doona oo mar kale iyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan aynu ku bilowno barnaamijkeena wararka naga soo gaarayo degmada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kusoo waramaya in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay caawa la wareegeen degmadaas kadib dagaal halkaasi uu ku dhex maray ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka isgaarsiinta ayaa sidoo kale lasoo waramaya in halkaasi la jaray ciidamada dowladda ayaa sidoo kale waxay dhaqdhaqaaq hadda ka bilaabeen banaanka magaaladaasi si ay markale dib gacantooda ugu soo celin lahaayeen magaaladaasi al-shabaab la wareegeen wixii warar kusoo kordho iyo xogtaasi boggeena facebooka iyo radio kulmiyi sidoo kale raadiyahay barnaamijyadeena kale soo socda ayaad ku dhageysan doontaan insha allah hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay maanta in puntland ay shirkado ka iibisay xeryo ciidan ay dowladu leedahay kuwaasoo ku yaala gobolka mudug waxaana sidoo kale lagu maalgeliyay xeryahaasi oo lagu dhisay dekeda garacad xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka oo ka kooban lixdan iyo sagaal hay-adood oo ku jira qoondada miisaaniyadda ee uu ansixiyey baarlamaanka federaalku sidan soo socota kow hay-ad kasta oo ka mida ah hay-adaha dowladdu waa inay hubiso in shirkadaha iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dowladdu leedahay ama bixiyo adeeg caam ah oo xiriir la leh dowladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaas shirkadahaasi hay-adda asal ahaan dowladda wakiilka uga ah adeegaas guud ama hantidaba labo shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee maamula ama gacanta ku haya hanti ay dowladdu leedahay ama adeeg ay dowladdu bixintiisa mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogteyn sida adeegyada waxbarashada maadiga iyo diiniga labadaba caafimaadka biyaha korontada gaadiidka safarka dalxiiska adeegyada bangiga iyo dhaqaalaha dhoofinta iyo soo dejinta shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga isgaarsiinta iyo teknolojiyadda fanka iyo suugaanta ciyaaraha iyo dhaqanka xiriirka caalamiga ah cilmi baarista ururada iyo xafiisyada sharciga iyo qaanuunka dhammaan shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka iyo shakhsiyaadka ka ganacsada maamulo ama ku lugta leh adeegyadaas waa inay hay-adda dowladda u qaabilsan adeegyadaas kula jiraan heshiis rasmi ah oo u ogolaanaya bixinta iyo maamulidda adeegyadaas islamarkaana siinaya hay-adda dowladda korjoogtayn nidaamsan waana in heshiisyadaasi ka diiwaangeshan yihiin ama laga diiwaangeliyo xafiiska hantidowrka guud ee qaranka saddex dhammaan shirkadaha iyo ururada faa'iidadoonka ah san nidaamka ganacsiga waa inay ruqsad ganacsi ka haystaan wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka soomaaliya isla markaana labada heer ee dowladda ay kula jiraan wasaaradahooda heshiisyo rasmi ah hay-adaha dowladduna ay ka diiwaan gashan yihiin heshiisyadoodu xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleed hadba heerka heshiisku taagan yahay ama uu ku saabsan yahay afar ururada iyo hay-adaha aan faa'iidadoonka ahayn sida samafalka dhaqanka cilmi baarista iyo kuwa lamidka ah mid walba waa inuu heshiis rasmi ah la galo hay-adda qusaysa haddii uu ka howlgalo hanti ama guurto ama ma guurto midii ay tahaba ay dowladdu leedahay ama uu hayo adeeg caam ah oo bixintiisa ay dowladdu mas-uul ka tahay shirkadaha ururada hay-adaha iyo shakhsiyaadka maamula hanti dowladeed ama bixiya adeeg dowladdu bixintiisa ay mas-uul ka tahay ama ay ku leedahay korjoogtayn aan isaga oo aan heshiis rasmi ah kula jirin hay-adda dowladda u qaabilsan ama ugu xil saaran adeeggaas waa inay la xiriiraan hay-adda dowladda u qaabilsan adeega ay bixiyaan ama asal ahaan dowladda u qaabilsan hantida guud ee ay maamulaan oo ay ku jiraan kumetelidda dowladda soomaaliya ee golayaasha kala giidasan ee adduunka ganacsi walba oo gaar loo leeyahay oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurto ah oo ay dowladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyey ama la kireeyey sida dekedda garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mida kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo sinai oo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ku iibisay lacag ku dhow labaatan milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekadda garacad dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka oo maanta ah laba heer waxa ay ka dhexaysay dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dowladdii dhexe waa hanti guud oo u dhexaysa dadka soomaaliyeed waxaana mas-uulka ah dowladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi dhammaan lixdan iyo sagaalka hay-adood ee dowladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay kula jiraan heshiis rasmi ah ayna heshiiskaas ka diiwaangeliyaan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka kadib marka ay helaan talada sharci ee xafiiska gareeqaanka guud ee dowladda si waafaqsan qodobka saddexaad xeer lambar toban iyo kaasi wuxuu ahaanta dhowrka guud ee qaranka axmed ciise guutaale oo maanta shaaciyey in puntland ay shirkado ka iibisay xeryo ciidan ee dowladda ku lahayd gobolka mudug haddaba geesta kale siyaasiga lagu magacaabo horeyna usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo radio kulmi la hadlay waxa uu sheegay in hadda qaar ka mid ah ganacsatadii xoogooda iyo maalkoodaba ku bixiyay hadda qorsheynayaan in ay maxkamadaha caalamiga ay ka dacweeyaan hanti dhowrka guud iyo dowladda federaalk loogana baahan yahay dowladda soomaaliya inay keento cadeymo sax ah oo muujinaya in dhulkaasi ay dowladdu iibisay laguna dhisay dekedaas ganacdu waxaa dhisay dad ganacsataa oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga dhaqaalahooda iyagaa baxshay qaaraamkooda iyagaa bixiyey dee dowladda waxaa laga rabaa meesha hanti dowladeed lagu dhisay in maaragtay dowladdu ay sheegto oo caddayn ay keento tanoo kalena waxyaabaha maaragtay been abuurka intaa la eego oo madaxdooda sheeganayso oo sheegayso waa nasiib darro aada u weyn waana waxyaabaha hadda haddii dadka ganacsatada ahu ay maxkamad la yimaadaan ay maxkamad caalamiga ku dacweyn karaan ciddii warkaa ka yeeray marka dekada ganac iyadoo ah dekad soomaaliyeed oo qof kastoo muwaadin soomaaliyeed xaq u leeyahay inuu alaab ka degsado oo kala soo dego oo ay u furan tahay qof kasta oo soomaaliyeed haddana in been abuur intaa la dowladdu samayso sababta waxa weeye waa nasiib darro aad u weyn dowladdan lagama filayn inay saacadan war xasaasiyada oo kacdoon dadka gelinaya oo kalifogashin gelinaya dowladdu inay saacadan waxaan jira ay sheegto aad baan uga xumay waana wax laga xumaado maya adeer waxba kama jiri karaan waxaa laga rabaa antidhowrka waxaa laga rabaa inuu caddayn rasmiya keeno dhulkuu sheegayo oo leeyahay waa la gaday xilliga xilliga la gaday oo muxuu ahaa la wareejiyey iyo xilliga qanacad la aasaasay waxaa udhexaysa ku dhawaad toban sana udhexaysa marka asaga waxaa laga rabaa hantuuraha waxaa laga rabaa in uu wax cadayno oo bruufa keeno qofku mas-uul hadduu yahay waxaa fiican wixii uu ka hadla isagoo magac dowladeed oo dowladii federaalka ku hadlayo waxaa fiican inuu cadayn rasmiya keeno oo wuxuu ku hadlayo qofku ka fiirsado marka qof walba taas waa ogyahay ummadoo dhanna waa la yaabtay xataa iska daa shacabka reer puntland shacabweynaha kooda soomaaliyeed baa ay ku noqotay hadalka maanta hanti dhowraha ka yeeray marka hanti dhowraha laba arrimood baa laga rabaa laba baa laga rabaa dowladoo hal arrin laga rabaa inay keento caddayn duruuf ah oo oo hanti dowladu leedahay inta la galay dekadaa lagu dhisay caddaynteedii iyo taariikhdeedii iyo sida loo baxshay inay keento haddii ay keeni weydo dowladda waxaa laga rabaa inay bixiso raaligelin bixiso oo kacdoonka dhacay iyo xasiyaasiyada dhacday inay raaligelin ka bixiso waxaa laga rabaa dowladaa laga rabaa labadaasdadalaga rabaa waxyaabaha uu soo bandhigay cadeeme ayaa ku jiray oo miidiyaha oo maanta uu la wadaagay xarumaha magacyadu sheegay deegaanada ay ku yaalaan waxaasoo dhan waxay noqon wax kama jiraan adeer waaba kuu sheegayba xarumahu ka hadlahayo uu ka hadlahayo oo leeyahay waa la gabay midii u dambeysay xeradayax bay ahayd oo waxaan u malaynayaa laba kun laba kun iyo saddex iyo tobankii bay ahayd xilligii madaxweyne xasan sheekh tiriemkiisii hore dad shacabahana maaragtay meeshaas lagu wareejiyey waana wax adoo qarsoon ma ahan xerada kaleetana waxay ahayd laba kun iyo saddexdii bay ahayd marka isagaa og hanti dowruhu meeshuu been abuurkan iyo caddayntan ka keenay isagaa og dhakadaan garac ma hadday ahayd wixii la aasaasay laba sano ka hor bay ahayd wixii la aasaasay dad ganacsata oo adduunka dacmadiisa kala jooga iyo dalka gudihiisa jooga oo ganacsata ah baa iyagu lacagtooda la baxay oo urursaday waana cadnahay waana lahayaa meel kasta lacagta laga baxshay intay ahayd baa lahayaa marka waa nasiib darro aada u weyn nin mas-uula oo maaragtay inuu heerkaa yidhaahdo maaragtay waxaa soo bandhigo hadday waxaasu jiraan intaasoo sano oo ay socotay bahashu socotay ilaa laba kun iyo kasoo bilow eh, lix iyo toban eh, toddobiiyo ay soo bilaabantay ah, ah, hawlgalkeedu soo bilowday intaa maxaa iyo wax ay soo socotay maxaa dowlad maxay uga hadli weyday intaa dowladda maxay uga hadli maxay u sheegi marka waxa fiican shacabka haddaad wax u sheegaysa wax la taaban karo oo aad qofka ku soo noqonayn inuu qofku sheegaa fiican marka arintaas waxa weeye runtii waa arrin daamish weyn u geysanaysa dowladdan u geysanaysa hanti dhowrka horey loogu dhagaana sumcadiisii sii dhaawacayso been abuur ah marka taas in idinka wariyaashiinu waxay ahayd haddaad joogtaan inaad tirahdaan cadeen mau haysaa rasmiga ah, waxaanu berriba kuu soo noqon karaan mas-uul dowladeed baa tahay hanti dhowrkii qarankaa tahay taasaa fiican qofku umadaba ka feejignaado marka kolley arintaasna waxaan filayaa inay jawaab ka bixin doonaan ganacsatadii hawshaas ku howlanayd waxaana ogahay inay hadda abaabulayaan maxkamad caalamiya inay la koraan oo adduunka ay ka dacweeyaan ilaa maxkamad waa maanta intaad ku dacweysid wax ka qabanaysa been abuurka intaan ma lahan marka koley arrintaa arrin ganacsatada iyo dadkii arrintan dee intaa ku tiriya ka cabeelay oo been abuurka lagu sameeyey koley jawaan waa ka bixin doonaan wixii ku haboonna way koley tilaabadii ku haboonna way qaadi doonaan siyaasi cabdibare yuusuf jibriil ayuu kaasi ahaa gafgaflagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka xog wareysi ee degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya maanta indiya waxay ku guuleysatay in wadankii afraad ee taariikhda ka dega dayax gacmeedka ayay noqotay kadib markii iskudayo hore ay ku fashilantay gaar ahaan sanadkii kii arrimahaasi waxaa wax ka weydiinay injineer maxamed geele saciid oo ka mid ah ardayda iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee wax ku bartay dalkaas india xilligan ku sugan halka maantay ku beegan tahay eh, saddexlabaatanka bisha sideedaad laba kun saddex labaatan eh, sidaa sheegtaba hindiya waxaa ku guulaysatay inay tagto eh, sagxadda sare ama fagaaga sare ee dayaxa waxayna noqotay dalkii afraad ee dunida tagaa ee fagaaga sare ee dayaxa waxaa uga horreeyey midoogii sovieti ama united sovietki dowladda united states of america iyo dalka china uga horreeyey waxaan rabaa inaan xuso waxayna noqotay dal koowaad oo ugu horreeyey ee cirif koonfureed ama south boolka dayaxa taga adduunka taga barnaamijkan ugu magac dartay jendryan tree ma ahayn sida magaciisaba ka muuqato kii ugu horreysay iskuday ugu horreysay ay dowladda hindiya rabto inay ku tagto ayaanlo dayaxa waxaa ka horreeyey hal iskudayi hore oo jendryan two dhihi jiray iyo mid kasii horey jendryan one dhihi jiray laakiin kaas wuxuu ahaa hadafkiisu ahaa in uu dusha ka daawado ama dusha uu ka qabto wixii xoga iyo wixii baalkiya jendryan one waxaa la laanji ama la diray laba kun iyo sideedii hadafkiisuna wuxuu ahaa inuu dul hehaabo dusa sare ee dayaxa halkaasna laga ururiyo xogo iyo tijaabooyin isagu wuu guulaystay laba sano muddaabaa loogu talagalay inuu halkaa dul hehaabaya laakiin saddex boqol laga jabanbari muddo ku siman adigu sanad ku dhow buu dul hehaabaya dusha sare ee dayaxa laba kun iyo sagaaliyo tobankii jandrayan two baa la diray laba kun iyo tobankii ee dowladda hindiya waxay isku dayday inay noqoto dalkii afraad ee taga dayaxa taga dalkoowaada southboolka taga ama cirifka fure taga si fiicanoo qurux badan buu barnaamijkooda ku bilowday julay baa la diray waxaa laga diray gobolka andhra bardesh oo hindiya koonfurta hindiya muddo yar ka dhignayd inuu softlanding wax la dhaho sameeyo ama inuu ku dego sagxadda sare ee dayaxa ayuu burburay waa laba kun sagaal iyo tobankii bisha sebtembar lixdeedii buu burburay jendarayan two mishinkaasna wuxuu noqday mishin guul daraysta oo hadafkii laga lahaa aanan gaarin waxaan rabaa inaan markaa halkaas isma aysan dhiibin iskudaygaas isla markiiba eeda indian space research laho oo isro loo gaabiyo oo hay-adda mataqaanaa cilmidaaris iyo hay-adda dacgacmideedii u qaabilsan hindiya waxay isla markiiba dowladdii u bandhigtay barnaamij cusub oo jendarayan tree oo u bixisay oo iskuday saddexaad oo ay dirayso oo markan softland fiican samaynaya barnaamijka waxaa ka caawinaya european space agency qolyo la dhaho e s a la dhaho oo european space agencya oo europeanka spacekooda ku midoobay agencya waxay direen julay afar iyo tobankeedii bisha laba kun iyo saddex iyo labaatankii bay direen maantay oo saddex iyo labaatankii agost ah laba kun iyo saddex iyo labaatanna waxay dayax gacmeedka jandrain tree uu sameeyey softlandin wuxuu ku sameeyey sagaxadda sare muunka ama dayaxa waxaan rabaa inaan xuso dal koowaad oo isku daya ma aha inay dayaxa tagaan markii laga soo tago saddexdii waddan hore u tegey oo sofiyeetka iyo maraykanka iyo jina ruushka oo ruushka cusuba marba isku dayday inay tagto u suurtagali weyday xataa shirkad yar oo startup japan startup company oo is baysal laho dhowaantii hadda dhoweyd bay isku dayday inay tagto balse waa u suurtagali weyday hindiya laba kun sagaal iyo tobanka saan horoo xusnaba waxay tagtay inay tag isku inay tagto ayay isku dayday balse way u suurtageli weyda ayaanlo waayahay isku daygan dhowrka jir ay samaysay hindiya maxaa hadda u fududeeyey in dayxa ay gaarto waxyaaba badan baan dhihi karnaa ayaanlow si fiican ba wax ooga barteen iskudayadii hore oo fashilmay oo ka fashilmay si fiican bay oga barteen waxay la kaashadeen e, saddexdii waddoon horeo tegey waxay la kaashadeen european space agencyga oo dhiil fiican ay sixideen oo hadhowna hay-adda india u qaabilsan spaceka oo isro inay ka caawiso european space agency iyaduna inay meelaha tegi karto barnaamijyadooda kale ay ka fushan karto india ka fushan karto cooperation badan bay samaysay khaladaadka horena wax fiican bay ka bartay weliba khaladka ugu dambeeya ay samaysay oo barnaamij technical software error ku dhacay gendrain two ku burburay oo waxa ka dhina waxa keliya soft landinka inay samayso dhowr stage buu maraa oo dhowr stage buu maraa inuu dayaxa la tago stageka ugu dambayso soft tillaabin gabdhahay ama inuu si yaroo degan u dhigo baa ay ku fashilmeen intii bay sixeen wax badanoo iskaashiyaana waa samaysteen waxaan rabaa inaan xuso barnaamijkan xitaa eh, kii hore waxaa ku baxay afartan sideed milyan wax u dhow eh, lacag oo dollar kan laakiin waxaa ku baxay waa laba jibaarkiis wax ku dhow sagaashan milyan oo dollar lacag ah baa ku dhawaad eh, ku baxday fandinkii kharashka waa kordhiyeen khubradii ay la kaashanayeen waa kordhiyeen khaladaadka horena waxaa dhihi karnaa waxbay ka barteen ayaan waaya dayaxa gacmeedyadii kale ka horreeyey muxuu kaga duwan yahay midkan laba mid baan dhigi karaa anigu kaga duwan yahay midda koowaad waxa weeye waa dayax gacmeedku waa kuwii ugu horreeyey oo southboolka taga markaan si yar usii xuso southboolka macrif koonfureed oo dayaxa badanaa waa shadow baa la waa har waa haraysan yahay oo qoraxdu badanaa ma tagto qayb yar bay qoraxdu ka tagtaa wuxuuna u badan yahay waa ice water waa biyo baraf ah baa meesha ku jira badanaa dhowr mar baa laisku dayey oo ama jabaan ha tagto ama ruushku ha isku daya tagaan inay tagaan meesha tagaan wax badan bay culimada scientificu ay aad u danaynayan trsgaraynayan in sod boolka la tago oo wax laga rajaynayo halkaas in oxygen iyo wax beri ka maalin haddii ay colonization samaynayeen ama adduunku ina eh, mataqaana ay u guuraan dadku basharku u guuraan la rabo eh, waxyaabaha aadka loo danaynaya in oxygen la helo in biyo la helo waxyaabahaas dhan wax la leeyahay sod boolku wax badan bay kasoo korinaysaa wax badan ba halkaas mataqaana lagu danaynaya in loogu tago halkaa soboolka marka qaybta uu duwan yahay waxay noqon kartaa in uu soboolka horta number one tegey oo cid hore tagtay aysan jirin iyo number two in xogo badan laga heli doono information badan laga heli doono wax ay saameyn ku yeelan doonto bulshada maanta adduunka saameyn ugu yeelan doonto maanta dayaxa in la tegi karo in la degi karo in mataqaana ilamirka ben minerals meesha laga heli karo ama caadin laga heli karo iyo waxyaabo aadanahaba saameyn berikamaan u samayn karaba in laga heli karo indiyana intaa marka laga soo tago waxa dheer inay iyada u tahay guul iyo broad moment u tahay inay wadankii afraado adduunkaba intaasoo waddanoo laba boqoloo wadan wadankii afraado oo dayaxa taga iyo waddan koowaad oo dayaxa qaybtiisa ku koonfureed aan la tegi jirin hore loo tegi jirin isku dayo horena fashilmana ay jiraan ay noqoto waddan koowaad u tegey waxaan rabaa jumladii uu yiri golaha isro ama indian space eh, research organization marka ay goraysto wuxuu yidhi india is on the moon adduunka waxaa wax weyn ugu fadhida maanta qof inuu dhaho waddankaygu wuxuu saaran yahay dayaxa dushiisa waay injineer maxamedow eh, muddo marka intee ayay ku qaadatay eh, gaarista ee dayaxa ehm, sida aan qiyaasi karna waa julay afar iyo tobankeedii baa la diray ehm, waxa uuna tegey agost saddex labaatankeedii waa muddo ku siman bil iyo sagaal beri ama soddon iyo sagaal beri qorshuhuna intaas waa soddon sagaal bil afartan beri inuu meeshaa eh, uu iska hawlgalayo uu loogi doono eh, uu mataqaana uu ku tegaayo farmart uu ka tegaayo eh, todomuun uu ku tegaayo waxay ahayd soddon iyo sagaal beri way ma dad baa kaxaynaya mise wax robot ku shaqaynaya ma aha weli eh, ma aysan mataqaanaa sawad boorka weli hadeer ilaa wax mataqaanaa dad hore u tegeen ma jirto dayaxgameedka eh, hadda tegeen ma aha wax dad la socdaan ma aha dad mataqaana qaab teknolojiyada ku shaqaynaya qaab roboticsna ku shaqaynaya xogtiisana qaab softwares usoo gudbinaya daatooyin ahaan usoo gudbinaya eh, ma aha in uu meeshaas uu samaynayo mataqaanaa human landing ugu samaynayo injineer maxamed gila saciid ayuu kaasi ahaa ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ugu baaqay inay tagaan furimaha dagaalka kulamada baarlamaankana la joojiyay si u garab istaagaan ciidamada halkaasii ku dagaalamay dalkani dagaal buu galay dagaal buu la galay al-shabaab oo waad arkaysiin xataa madaxweynihii hadda wuxuu fadhiyaa dhuusamareeb guddigii maxaa la yidhaahaa golaha shacabka waxay ii sheegeen inayna kooram haynin oo kolkaa halkaasoo keliya lixdan baa joogaan la yidhi marka waxa weeye anuu waxaabaan isleeyahay labada aqal intay tashadaan fasaxeennii aan soo qadinno oo muddadan hadda labada bilood labadii bilood aynu ka dhiganno fasax aan ka qayb galno dagaalkaa kulligeen aynu ka wada qayb galno dowladda oo dhan inaynu ka qayb galno dagaalka oo aan af iyo adin qof waliba wuxuu ku taageerayo inaynu ku taageerno anigu taladaas waan soo jeedinayaa kolley waxa weeye labada labada aqal inay ka wada tashadaanna way noqonaysaa waa midda labaade waa run yani waxa weeye procedureka la maraa waa akhrinta koowaad oo wasiirka wasaaraddu ay akhrido kow ka labaad waa ka kolkaasaa lagu wareejiyaa kolka la akhriya guddiga lagu wareejiyaa guddigu kolkaa way soo diyaariyaan guddigani si fiican buu si fiican buu u soo shaqeeyey uu u soo diyaariyey kolkaa maanta oo kale kolka akhrinta labaad wasaaraddii inay joogtay ahayd oo doodiinna ay dhegaystaan kadibna kolkaasi wixii su-aala ee soo baxa la weydiiyo ay ka jawaabaan waan ka xumahay arrintaasi inay haddee maanta shaqadii oyna ku jirno oyna wasaaraddii joogin hadda inaynu nidhaahno yacnii dib ha loogu yeedho oo aynu maalin kale ka dhigno wakhti baa inaga dhumaaya waxaan intaynaan bilaabin marka dooda waa la qorayaa dadka ka doodaya waa la qorayaa laakiin intaynaan dooda bilaabin laba arrimood oo yaryar baan rabaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayuu kaasi ahaa gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijka xog waraysi addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu talisaad ayaa mahanismuude waar wallaweynay muuse bixiin wakhtigiisu dhammaaday miyaa maqasheen u hadda shabaabmeela ka tali karaan ma jidho miya sagxadda waa dunyo ileelaaya malahe au bixi baxayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday aryaadhaha nimanku toban iyo shan sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ha ku celiyeen askaysina ha yeesheen oo rag hees ka dhigeen oo keliya heesu yeeleen xaytaa wuxuu orod badana bartiyowadnahabartiyowadnaha isku qabo ayba lama rehe war in la fiiriyo bisay u bahnaayeen war lafta gareen baa kuu sheegay isagaa eegi lahaa nimanku jahaadaan ku jirna ay jireene jinna lagu ordaa al-shabaab hortood abadkayma maqal war horta calidhaare shirkii jiraa'id ma gabay xaggee ka baxay waarsoo lama odhan awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay war aadan sunne walbow filin dhammaada tikid u jartay amaa laga waalayhe war macalxaasaskii carruurtii kama soo tagan war amiirkii daacish abubakar munakhtaari markuu ogaaday inaanu badbaadayn ayuu carruurtiiyo naagihiisiiba isku qarxiyey yeena kala harin buu yidhi dee warbow kaasi cadaalad buu ahaa warratin balaayo ninkii raarhaanta u weynuu kala dega allaylahee balaayoy nin baadbaada haysto allaylahee balaayoy kuu baahday adiigoo kuu baaqay waa nacas allaylahee balaayoy hadday nabaadu baado allaylahee balaayo inkan ku birdhigine ka baxsadayna waa fulay war waxaad ka tagteenoo maanta taagan alla ilaahe balaayo baroor noqotay guusha aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay alla ilaahe balaayo lasku baaray daraada war kalamaanay war ma haysiine dagaalkii waa kululaaday balaayo ninkii doontaana waa helayaaye gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi kulamada labada aqal ee baarlamaanka waa in la joojiyo dagaalkana laga qayb qaato oo aan loo kala harin sababtoo ah waad ogtihiin madaxweynihii inta maalmeed uu furunta fadhiyo marka waxaan filayaa war haray inuusan jirin mar haddiiba baarlamaankii dagaalka galayaan madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday oo ciidan uu urursado aarmi badan qaatay iyadoon dagaalkii la gelin bay ordahayaane al-shabaab allayle sidii adhiga ma u yaacay war bashiiroo maadan cabdulla ka maqli jirin ayaamahan ma aragteen amiir shabaaba u ordaya war waaqlow waa yaabe maantana mashiiri baad keentay waar weli goojacadda laguma kala bixin anna haybsamay baratay hollabay ma loo miyaa sheekadu war bashiiroo warmaya sida nimanka dhinac kasta daadku ka soo galaa lagu yidhi aryaadhaha samigay cabdullah isaguna soo dhegedhegeeyo wuxuu yidhi shabaabku waxay dhaheen maanka ceymaana iyo cuuleys ciriya dhulka xariiri maanka ceymaana iyo cuuleys ciriya dhulka war shabaab intay goorigoor tahay waxaan horan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kula tegin war khawaarijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan allahayow dadmaaqaan qoridaad wadaan nahaye dow yahay garaarido waradesoo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay allaylehe bashiirow nin boosaasa joogo biyo kuluule soo booqan waa badow war kalemaane war mahaysaane hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise buutaale wuxuu yidhi dekeda garacad waa hanti qaran lamana kala xigo sababtoo ah laba xero ciidan oo gaalkacyo ku taallay oo la gaday lacagtoodii baa lagu dhisay buu yidhi la tahay war federaalka iyo buntland waayahan xiriirkoodu ma fiicnayne guutaala ma uga sii daraya war guutaala dhallinyaradii xafiisyada fadhido musuqo ku soo eedeeye haddii maxkamad la soo saaray miya usiri danina soo qaban kartaa war mubashiir dheeraan ku dhihinbowa aa la tahay war anigu markaan dhegaysto warka guutaalo waxaan is idhi dhacdo kasto ay maqashay sheegi jirtee mawariyanimadi iyo hantidhowranimadii buu isku khalday war kalamaanay haddaa ka bixi waysaan afaaraa guutaale waxaan ka baqayaa kalamaana inuu yidhaa hanti qaran ma umaydaa beenataasi sawgeedku hanti qaran ma aha war bashiirow adiga nasarkaaga aa kula tahay waa dhiyaaraceen guutaale muxuu geeska ku maagay warwaaqlow guutaale haddii uu buntland ku eedeeyey xeryo ciidanuu federaalku maamulo inay ku tagrifashay ha sugi waayen mar dhowna muuse bixiyo somalilan buu musuq ku soo eedayn doonaaye waan walloweynay masaajidka ciyaarta ka daaye war ictiraaf miyaadna rabin waryaa tanoo kala arkay war wixii musuq maasuq muqdishow ka dhex gaystaan maalmahan ku ogayne maxagguu nala aaday warbawa garacad kismaayaa ka dhaweyday war anigu waxaan qabaa hadalka guutaale inuu kaambeyn u ahay madaxweyne siciidani baqa allayle muuse kaambeyn waa u baahnaa kalamaanay war mahaysiine eh. saldhigga degmada kaxda ee muqdisho xala waa lagu soo dheelmadaa la yidhi xantuna eh. waxay sheegaysaa taliyihii saldhiggaas halka uu ciidanka dagaalamaya garab sii lahaa eh. inuu cagaha wax ka dayay nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi magaari qaraxuu isu dhigi lahaa waar ma lambar fayf buu geliyey war kalamaanay war mahaysiine calijeete madaxweynaha hiiraan steed ayuu wili ku dhegan yahay madaxweyne maridhaa miyuu weli joogaa war beledweyne dhinaca rabshaduhu ka dhacaan waa hir shabeellaa la yidhi warbow beledweyne goormaa la qaybiyey war meel kastoo madaxuu ka dhac waa qaybsantaa naw waar taayadaada qaatayba saare iyo kaartada ciidanka loo soo bandhigay tig inuu saare bay xantu sheegaysaa ceelbuurna afarta dhinac baa laga soo geli baa la yidhi saacada kadib ceelbuur ku yaalay warxabad baa ka dhacaysa lagu yidhi mecelceliso hadalku runta kama cabsoote <laughs> carab dalab leh calool walaacsan kugulama cawayse waar waxaad ka tagsay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo adigu u baahan midana kamaad samray midana kamaad samray Yes. laylahii balaayo uulkiisa ka galay bari هذا taasa kulul tahay bayanha u caday laylhii balaayo ilahay barwaqi laylhii balaayo inaad taasa kulul tahay bayan waxa u caday oy hallayla yiid balaayoy ciidamada